بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه ثم الصلاة والسلام الأتمان للأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan halkan ka bilaabaynaa cashiro koob kooban oo ku saabsan fiqhiga shaaficiga kana mid ah silsiladii mutuunta shaaficiyada iyo masaa'ilka ku qoran dalaa-ilkooda aynu kaga hadlayneen kutubta silsiladaa ku duubaynay silsiladaas oon ka bilownay kitaabka safiinatu salaa safiinatu najaa baan leeyahay aan ku xijisiinay matnigii alqaadi abi shujaac saddexna aan kaga dhignay alfiyadii safwatu zubad ee ibni raslaan iska lahaa afarna aynu kaga dhignay cumdatu saalik wa cuddat naasik oo lahaa ibnu naqiib raximahum llahu jamiican ka shanaadna uu ahaa minhaaju taalibiin waynu qeybta buyuucda hadda dhexda kaga jirno ay la socdeen muqadimaad iyo horudhacyo fiqiga iyo madhabka shaaficiyada iyo taariikhdiisa waxoogay iyo rijaashiisa iyo isbedbedeladii uu soo maray aynu kaga hadalay haddaba halkan waxaan rabaa inaan ka duubo si koob kooban kitaabkii ugu horreeyay safiinatu salaa ahaa oo markaynu aqriyaynay la duubay laakiin dib wax ka xumaadeen cajaladihiisiina lagu duubayna wax isdaba mareen dalabada ardayduna meelo badan layga soo codsaday inaan mar labaad dib u duubo maadaama silsilada kutubta intii kale ay duuban yihiin oo la hayo waxaa xasuusin mudan in xilligan ka hor intaanan mutuunta fiqhiga ee shaaficiyada ka hadlin amaanan usoo gudbin inaan usuusha iyo qawaacidda shaaficiyada wax badan ka duubay oo usuululfiqiga marka la yidhaahdana annadmulwaraqaad ka duubay ilaa nadmulkowkab isaatic oo kun iyo afar boqol meelaha qiyaastii oo beyt oo siyuti leh haddaba cashirada dhowrka ee soo socda ayaynu kaga hadli doonaa insha allahu tacaala kitaabkaas aan ku aqriyayna cashirkeena ugu horeeyaay wuxuu ku saabsan yahay kitaabka iyo mu-alifka ninka mu-alifka ee qoray waxooga yaroo qeexitaana inaan ka bixinno kitaabkan iyo juhuuddii culimmadu ay ku qiimeynayeenna aan wax ka tilmaanno insha allahu tacaala kitaabka waxaa la yidhahaa magaciisa safiinatu najaa oo hamse la la dheereeyo ama safiinatu najaa oo hamsada dheer laga daayo qasri iyo gaabin lagu sameeyo iyo isagoo ta' laga dhigo safiinatu najaati la yidhaahdo saddexdaba culimadu saddexda magacba kitaabka way ku itlaaqaan oo way yidhaahdaan waxaadna ka garan doo ka arki doontaa juhuudda culammada nadmi iyo sharaxba kitaabkan ay ku sameeyeen ba magacyadaa ninba mid maraya markii sajciga iyo aakhirka asmaad iyo magaca isla dhowradka uu yimaado laakiin marka hore haddaynu ka hadalla mu-alifka waa nin faqiih faqiihu ahaa magaciisa waxaa la yidhaha salim ibni cabdillaahi ibni sacdin ibni cabdillaahi ibni samir ashaafici alxadrami salim ibni cabdillaahi ree xadramuut buu ahaa xadrami markii la leeyahay magaalada xadramuut iyo tuulooyinkeedu kuna dhashay kuna soo dhaqmay oo ku weynaaday marka xadrami baa la yidhahdaa markii xadramuut loo nisbeynayo madhab ahaanna shaafici buu ahaa wuxuu ku dhashay tuulo la yidhaahdo the asbix oo qaryooyinka iyo tuulooyinka yaryarkaa ee xadaramuud hoos yimaada ka mida a aabbihii wuxuu ahaa nin caalim oo qaadi mashhuur ka ahaa marjicna xadaramuud iyo ereyadeeda ka ahaa saalim haddaba yaridii sidii caadiga ahayd qur-aankuu bartay waalidkii baana wax u akriyey qur-aanku si fiican ugu fuucna fiicnaaday xataa awjuhda iyo qaababka addaha qur-aanku ku fiicnaa intaa kadib buu wuxuu baalbilaabo gudagalay inuu fadhiisto oo dadka qur-aanka uu ka saxa qur-aankana u akhriyo markaasa wuxuu la baxay oo caan ku noqday mucallim saalim mucallim saalim buu caan ku noqday walidaalika tarjamadiisa marka laga hadlayo huwa alcaalimu lmucallim baa lagu dhihi mucallim saalim buu caan ku ahaa culumta sharciga ah inta badan waalidkiibuu ku dul akriyey ina kalena culimmadii meelaha xadlamuud qarnigii saddex iyo tobnaad ee hijrada joogay hadda qarnigii shan iyo tobnaad baan ku jirnaa isagoo qarnigii saddex iyo tobnaad culimmadii joogtay buu ka qaatay iyagaasuuna wax ku dul akriyey isaguna dee qarnigaa saddex iyo tobnaa dhexdiisuu dhashay dhexdiisuuna dhintay saan arki doona geeridiisa markaan tagno raximahu llahu tacaala culimmadan qarnigaa joogta ee xadramuudo aabihii uu ka mid ahaa ragga ugu caansanna uu ahaa ayuu wax ka bartay kadibna qur-aankii uu meesha u fadhiyey ee lagu yaqiinay buu culumtii kale darsigeedii akhriskeedana ku daray wuxuu noqday nin ay tulaabta iyo ardaydu usoo qasdaan oo xalaqada sheekh saalim iyo duruusta sheekh saalim alxadrami saalim ibni cabdillaahi ibni sacd ibni cabdillaahi ibni samiirin xadrami nin ay xalaqadiisa usoo qasdaan buu ahaa rag badanoo markii dambe xadramuud iyo fiqiga shaaficiga xilliyada iyo xilliyadii ka dambeeyey lagu yaqiinayna ardaydiisii iyo talabadiisii isagaas ka soo takharujtay bay ahaayeen sida ninka la dhaha sayid alxabiib cabdallahi ibni taaha alhaddaar alxaddaad ninka la yidhahdo waxaa ka mid ah ashaykh alfaqiih caliy ibni cumar baaquura ninka la dhihi jiray culimmadu aada bay u ammaaneen sheekh saalim qasaa'id ay ka tiriyeen oo rag isaga martabada shuyuukhdiisa ahaa ay ka mid yihiin ragga qasaa'idka ammaanta u tiriyey aqoontiisa iyo dadaalkiisa ayaa jiray ragga qasaa'idka ku ammaanay waxaa ka mid a ee martabatu shuyuukhihii joogay ninka la yidhaahdo alcallaama abd cabdullaahi bni axmed baasudaan ninkii la dhihi jiray baa ka mid ahaa ninkaa faqiih mucallim qur-aan iyo faqiih keliya ma ahayn sheekh saalim ee nin xataa qadaaya siyaasiya siyaasadda iyo calaaqaadka dawliga ah iyo shu-uunta caskariga iyo dagaalka iyo qalabka dagaalka aqoon fiican u leh buu ahaa xilligiisii waxaa joogay oo meesha ka talinaya qeybo kamid a ah yeman iyo xadaramuud dowlo la dhihi jiray addowla alkathiiriya dowlal kahiiriya wafdi ahaan bay u dirtay oo xagga hindiya loo diray laba arrimood baana loo dirayoo inuu halkaa ka soo raadiyay nin khabiir caskari ah oo arrimaha ciidanka yaqaanoo ku xeel dheer oo dowladdan u yimaada oo la shaqeeya kalana taliya arrimaha ciidanka iyo hub inuu uga soo galo xilligaa wixii soo baxaya hindiya hadduu tegay ninkii waa soo doortay ninkiina wuu soo diray kadibna wuxuu u gadoomay dhinaca singabore waddanka la yidhaahda indonesiya iyo dariska laa hub iyo rasaas buu uga soo galay adowla alkahiiriya markii ay labada qolo iskhilaafeen dowla alkahiiriya ardulyaman isku qabteen iyo dowladii aala yaafic ree aala yaafic nimankii la dhihi jiray wadahadalkii iyo heshiisiintii dadkii dhexdhexaadiye ee ka qayb qaatayna ka mid buu ahaa ninkii la dhihi jiray cabdallah bni muxsin sultaankii cabdallah bni muxsin oo salaatiintii lagu sheegay dowlad kahiiriya uu ka mid ahaa buu markii dambe la taliye u noqday aakhirna way isku dhaceen waxay noqotay inuu safro oo uu ka tago markaasuu wuxuu uga safro uga cararay waddanka indiya ama hindi ilal hindi buu ka uga cararay hindi markuu xooindiya waxoogay joogeen uu kasii gudbay oo waddanka hadda indonesia la yidhaahdo gobolka jawa gobolkaasuu u wareegay oo u gudbay halkaasuuna ku geeriyooday raximahu llahu tacaala kun laba boqol toddobaatan iyo kow markay hijradu ay ahayd tuulada weliya batawi la yidhaahdo oo gobolka jawa ka mid ah gobolkaas oo dowladda indonesia ka tirsan halkaasoo ku geeriyooday allah u naxariistee sheekh saalim ibni cabdillaahi ibni sacd ibni cabdillaahi ibni sabiil alxadrami kun laba boqol toddobaatan iyo kow markay hijirada sanadka hijrigu ahaa musanafaadka taariikhda la sheegay uu ka tegay laba ma arkay kitaab waxay sheegeen fataawadii marka laga reebo kitaabkan safiinaha ah aynu hadda akriyayno oo kagu mashhuursana waxay culimadu tarjamadiisa ku sheegaan kitaab la yihahda alfawaa'id اljaliya fi zajri can tacaati اlxiyal الrabowiya fawaa'id oo wanaagsan buu ka qoray oo lagaga reebaya dadka ribada in loo xeeladaysto oo ribada musuq maasuq iyo laynlayn kale si cad markii laysaga reebay xeelad iyo musuq maasuq loo rabo qoyska uu ka dhashay sheekh saalim laftooda qoys culamo ay ahayn saynu soo tilmaanay rag umara ay lahaan jireen rag qudaadana waa lahaan jireen qudaadda ugu mashhuursan saan soo sheegnay aabihii cabdillaahi bni sacd ibni cabdillaahi bni samiir baa kamid ahaa oo qadaha xadramuud iyo agagaarkeeda qaadi ka ahaan jiray markii xadramuud la isku laayay kun laba boqol labaatan iyo afartii oo dagaal kusoo qaaday nima isaga qaraabo ahaayeen caliy ibni naajim ibni qamilla la yidhaahdo ee uu qabsaday xadramuutna dadkii markuu isha mariye la kulkulmay mu-alifkeenan aabihii cabdullaahi ibni sacd buu aada ula dhacay caqligiisa iyo cilmigiisa aqoontiisa halkaasuuna ka ag dhowaan jiray ilaa uu geeriyooday waalidkii saalim aabihii cabdullaahi qaadiga ahaa sideed iyo labaatankii bishii dilqacda kun laba boqol lixdan iyo labadii waxaa ka mid ahaa qoyskaa sidoo kale ninkii amiirka ahaa cabdillaahi ibni cawad ibni samiir cabdillaahi ibni cawad ibni samiir waa nin adeer ugu aadan aabihii isagana wuxuu ahaa sida ay tawaariikhdu qorayso raggii umarada ahaa ee aaggaas mar hoggaanka iyo talada qabtay buu ka mid ahaa raxmat ullaahi calayhim jamiican adaynu intaa tarjamada sheekha mu mualifka iyo kaga gudubno qoyskiisa waxaynu dib ugu soo laabanaynaa mar kale kitaabka kitaabku saynu soo sheegnay culimo badan baa u khidmaysay oo qaar way sharxeen qaarna nadmi iyo gabay bay ka dhigeen inta aan tarjamadiisa lagu sheegay kitaabka waan tirin doonaa iyo dadkii kala sameeyey wixii aan arkayna inta kutubta aan ka arkayna waan sheegi doonaa ama matbuuca ka aheen ka oga kitaabka shuruuxdiisa marka la yidhaahdo sharaxa ugu faahfaahsan ee ugu masaa'il badan waa sharax la yidhaha kaashifatu saja calaa safiinati naja waxaa iskale ninkii caalimkii faqiih ahaa moxamed cumar nawaawi aljaawi asalaan wuxuu ka soo jeedaa jaawa gobolka andaluusiya ee sheekhu ku geeriyoon jiray laakiin isagu markuu kitaabkan qoray iyo muddo dheerba reer maku ahaa saas darteed waxaa la yidhaha cumar nawaawi almakki waa lagu dhihi aljaawina waa lagu dhihi kitaabka kaashifatu saja waa matbuuc oo uu yaalaa dhowr tabco kala duwan iyo taxqiiqaad kala duwanna wuu leh waa kitaab aad masaa'il iyo qiimo badan ninka kitaabka waxaa labeeya kutubta qiimaha badan ee sharaxday ka mid ah kitaabka la yidhaahdo nayl rajaa'i bisharxi safiinati najaa'i oo la dheereeyo waxaa iska leh ninkii caalimka ee faqiiha axmed ibni cumar ashaatiri raximahu llahu tacaala waana nin faqiih shaafici ahaa oo reer yamaneed iyo xadramuut ahaa kitaab kaluu leeyahay fiqiga shaaficigo alyaqut nafiis la yihahdo bisharxi madhab ibni idriis isna kitaabkiisaa labaadna madxuuc weeye kitaabka naylu rajaaga markii laga hadlayo wuu ka cibaaraad sahlan yahay maadada ku jirtana way ka fududahay middii maxamed nawa maxamed eh, eh, nawaawi kitaabkiisa kaashifatu sajaaga kaasaa ka masaa'il badan laakiin kanina wuu ka cibaara sahlaya sharxana waa matbuuc oo isagana waan arka waan hayaa sharaxa saddexaad waa nasiimu lxayaati calaa safiinati najaati kan isaga ta'du isticmaalay kii ka horreeyena hamsada dheer buu isticmaalay alifkaabtu la socoto kii ka horreeyana safeeya kaashifatu sajaana alifta maqsuurada ah buu isticmaalay nasiimu lxayaati calaa safiinati najaaj waxaa iska laa ah, ninka caalimkii faqiih ahaa ee isagana reer yamaneed cabdallah ibni cawad ibni mubaarak bukayr la yidhaahdo ninkaasi kun saddex boqol afar iyo tobankii jiradu marka ahayd buu dhashay kun saddex boqol sagaal iyo sagaashanka jiradu markay ahaydna wuu dhintay hadda soddon iyo afar baa sii dhammaanaysa soddon iyo shan sano mootan yahay ilaa soddon iyo lix sana raximah llahu tacaala kahor buu geeriyooday ninkaa waxaa la yidhahdaa saynu sheegnay cabdallah ibni cawad ibni mubaarak bukayr baa la yidhaahdaa caalim uu faqiih hore xadramuut buu ahaa kitaabkiisana waa madbuuc ma hayo laakiin waan arko mar baan isha saddexdaasi waa shuruuxda anugu aan arkay saddexdaas wey waxaa kaloo culimadu tarjamadiisa ku sheegaan kitaab la yidhaha aduratu thamiina xaashiyatun cala asafiina oo isku leehay alfaqiih alcaalim axmed ibni muxamed alxadraawi almaki ninka reema ku ahaa nin dawaafahoo wareegana waa ahaa asalkiisana waa reer yamaneed waxay sheegeen culimmadu tacliiqaadka xaashiyada wuxuu bilaabay isagoo ereteliya musawac jooga waxaana ka codsaday sheekhiisii la dhihi jiray moxamed shaadili almaqribi oo xagga maqribiga kasoo jeeda wuxuuna ku dhameeyey isagoo daa'if jooga daa'if waa meeshii reer thaqiif degi jireen ama ka aan ka dheerayn buu dhameeyey ninkaasi kun laba boqol konton iyo labadii buu ku dhashay iskandariya masar wuxuuna dhintay kun saddex boqol labaatan iyo toddobadii buu dhintay kitaabkiisa amaanan arag laakiin taraajimta culimmadu kitaab fawaaid badan yahay bay ku sheegaan waxaa kaloo shuruuxda kamid a kitaab la yidhaha wasiilat alrajaa bisharxi safiinati najaa waxaa reebay culimmadu yidhaahdaan lisheekh cuhmaan ibni moxamed saciid tankal ninkaa sheekh la yidhahda cuhmaan moxamed saciid tankal tankalku ama tankaliyiintu dadka la yidhahda waa qabaa'il qaarkood culimmadu ay yidhaahdeen waxay qabaa'ilkan eriyadan hadda afarta la yidhahda agagaarkeeda awey kitaabkiisaana culimmadu inuu faa'iido badan yahay ay ku sheegaan laakiin anigu maan arag culimmadu waxay kaloo sheegaan kutub badan oo intaa waa shuruuxda nadmi iyo shicir ka dhigay kitaabkan safiinatu najaada waxaa kamida bay sheegaan anigu ma arag intaa nadmi ah mid aan dul istaagay ma jiraan waxbadan badan baan raadraadiyey laakiin taraajimtaa un maahane yamanna ma tegin inta kalena igama suuragelin inaan ka helo nin la nadmi uu qoray nin la yidhaahdo asayid alcallaama cabdullaahi bni caliy bni xasan alxadaad nin la yidhaahdo tarjamada taraajimtiisa shucarada reer xadramuut marka laga hadlayay baa tarjamadiisa lagu sheegay bay yidhaahdaan ninkaas inuu kitaabka nadmiga leh musafinaha ku nadmiyey waxaa labaaduu nadmiyey bay yidhahdaan nin la yihahda maxamed ibni axmed calawi baacaqiin baa fulaan haddaad maqashana xadaarimada weye ama xadramut xadramiyiinta weye isagana isagana nadmi buti ka dhigay bay yidhaahdaan gabaya waxaa kaloo gabay ka dhigay baa la yidhaahdaa asheikh alcallaamatu sadiiq ibni cabdillaahi laasini sadiiq ibni cabdillaahi ilaasimi nin la yidhaahdana isna nadmi buu ka sameeyey baraadeen waxyaabaha nadmi inay yihiin safiinaha nadmiyii maahane asmaa iyo magacyo gaar oy leeyihiin maanan arag waxaa kaloo kamid a nadmiyada nin la yidhaahdo alcallaama axmed ibn sidiiq allaasimi sadiiq ibni cabdillaahigii wiilkiisuna nadmi buu sameeyey laakiin wuxuu ku magacaabay tanwiiru lxija nadmu safiinati naja nadmiga iyo gabaygaa tixdaatirinta wuxuu dhameeyey bay yidhaahdeen ragga taraajimtiisa qoray kun saddex boqol afartan iyo saddex hijiradu markay ahayd awalkiisa iyo khaatimadiisana ziyaadaad buu ku daray waxaa kaloo nadmiyey bay yidhaahdaan nin la yidhahdo moxamed ibni cali zakin oo isagana reer yaman ahaa asal ahaanna qabaailkii kinde la dhihi jiray kasoo jeeda ninkaa nadmigiisana wuxuu ku magacaabay allulu thamiina nadmu safiina waxaa kaloo nadmiyey bay yidhaahdaan nin la yidhahda axmed mashhuur ibni taaha alxadaad oo ilaa saddex boqol oo beyt buu ka dhigay ay yidhaahdaan oo ku magacaabay asubxatu athamiina nadmu safiina waxaa kaloo culimmadu sheegaan kitaab kaloo isagana nadmiyey oo iska leeyahay maxamed ibn maxamed cali bni xusein almaliki nin maaliki ah oo kun laba boqol siddeetan iyo toddobadiina dhashay kun saddex boqol lixdan iyo sideediina geeriyooday baa isna nadmi fiican oo aada u qiimo badan nadmiyey bay yidhahdaan oy aada u ammaaneen raggii ka sheekeeyey inay arkeen wuxuuna u bixiyey inaaratu dduja bitanwiir alxija binadmi binadmi safiinati naja إناarة الdujا بتnwيr الxijا بنظmi safيnaة الnajا intaasi labiyo tobankaas oo شhanna ay shuruux yihiin toddobana ay nadmi iyo gaba yihiin baa khadamaadka iyo ihtimaamka culimmadu ay siiyeen kitaabkan safiinaة الnajaa ama safiinaة الnajaa-i ama safinat najaati midaad tiraahdaba ee uu iska leeyahay alfaqih alcalaama salim ibni cabdillaahi ibni sacdin ibni cabdillaahi ibni samir alxadrami ashaafici raximah llahu tacaala waana kitaabka kitaabka aan daraasayn doono labada shareexa ugu badan ee mutadaawalkaana waa naylurajaaga axmed ibni cumar ashaatiri iyo kaashifatu sajaaga maxamed cumar nawaawi kan kaashifuhuna wasaan sheegnay waa masaa'il badan yahay kan kalena waa cibaaro sahlaya haddaba kitaabkaas baynu cashiradeena soo socday xigana ku akhriyi doonaa insha allahu tacaala haddaba casharkeenna maanta intaasuu ku egyahay asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh subxaanaka allahuma bixamdik ashhadu an laa ilaha illa ant astaqfiruka waatuubu ilayk